في غير معصيه وتحريمهم طاacathm في المacصية wuxuu u baab yahay wujuubu طaacati wulaati اlأmri inay waajib tahay in la aطeeco oo loo hogaansamo qolooyinka maamulka iyo talada noo haya waxa lagu ateecayo loogu hoggaansamayana waa fi hayri macsiya waxaanan macsi ilaahay ahayn wa taxriimihim iyo taacada ilaahay ama in loo hoggaansamaa inay xaaraam tahay qolooyinka maamulka haya wa taxriimi taacatihim taacadooda inay xaaraam tahay fi lmacsiyati wixii macaasi ah waxa laga yeelayo ee loogu hogaansamayo waa wixii macruuf ah sida xadiidka nebiga ku yimid salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaanan shareecada islaamku aynan bannaynin ee xaaraam ku ah laga yeeli maayo cid uu ahaadaba qofkaa laga yeeli maayo waalid baan laga yeelaynin maamul iyo madaxweynaan laga yeelayn cid laga yeelaya ma leh maxaa yeelay waalidka taacadiisu waa waajib taacada ilaahayna waa waajib hadday labadoodii iska hor yimaadaan tan ilaahay baa la hormarinayaa iyo talada qolada haysa in la ateeca waa waajib ta ilaahayna waa waajib hadday iska hor yimaadaan tan allah laga hormarinayaa wain jahadaka cala an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma ilaahay baa yidhi hadday labadaadii waalid isku dayaan inaad ilaahay shirka oola timaado ha ka yeelin laga yeeli maayo marka sidaa darteeda aacadu waa fi lmacruuf sida xadiidkii mucaadi bni jabal iyo hayrkiisaba ku yimid inama aacatu fi lmacruuf hogaansanku iyo warmaqliddu sideedaba waa wixii macruufa inta lagu jiro macruufka gudihiisa waa loo hogaansamaya warkooda waa la yeelaya waa laga dambaynaya waa la qaadanaya waxaasoo idil laakiin hadday macaasi ilaahay timaado marna lagama yeelayo axad khalqiga ilaahay ka mid oo macaasi samee ama macaasidaasaa la samaynaya laga ogolaanaya ma jirta inaba ha yaraatee wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ya ayuha اladiina amanuu aطiicu اllaha waaطiicu الrasuula wauli اlmri minkum yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya rasuulba rumeeyow atiicu llaha ilaahay u hoggaansama wa atiicu rasuula rasuulkiisana u hoggaansama alliya rasuulba waa in loo hoggaansamo hogaansanka alliya rasuul waxaa maanta taagan waa kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh in loo hogaansamaa waa waajib khiyaar ma aha raba ma haddaan doonayana ma aha haddii iga qabatana ma aha waa waajib ku saaran inaad u hogaansantid aayadda aanka iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah laakiin sidaan doonan ka yeelayaa la jiifiyaana bannaan haddaan doono waan arkayaa haddii aniga tayda tahay oo aniga ay xaaladaydu tahay mid ii garaabayso ama ii dantayda iyo ay ku jirtana waan wadanaya maalinta iga hor timaadana waa ka hor imanaya taa ma jirto inaba ha yaraatee aiicu اllaha waaiicu الrasuul maxaa yeeley طaacada ilaahay iyo طaacada rasuulka waxaa lagu xiray camalkeenna wlaa tubطiluu acmaalakum aayaddii kale fii suurati muxamed ya ayuha اladiina aamanuu aiicu اllaha waaiicu الrasuula wlaa tubطiluu acmaalakum aطeecidda ilaahay iyo rasuulka waa طaacada ilaahay subxaanه wa tacaala oo loo hogaansamo kitaabkiisa iyo xadiidka nebiga saxiixa oo loo hogaansamo salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddaanan loo hogaansaminna waxaa ka ratimaya oo ka dhalanaya camalkaagii oo dhan inuu burbura ka dhalanaysa nebigana waa inoo sheegay calayh الsalaaةu wasalaam kulu ummati yadkhuluuna aljanata ila man aba xadiid abu hurayra fii saxiixi اlbukhaari wa muslim waa noo soo hormaray qiila wman yaba ya rasuul allah qaala man aطaacanii dakhala اljannata wman casaanii faqad abaa kan aniga ii hogaansame iraacana jannada ilaahay waa gelayaa kaanan ogolayninna arintaa diide ee ka labalabeeyona jannada ilaahay geli maayo u hogaansanka nebiga calayhi salaatu wasalaam tan ilaahay baa lagu xiray maxabada nebiga calayhi salaatu wasalaam tan ilaahay bay ku xiran tahay in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah sidaa darteeda yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya rasuulba rumeeyow aiicu llaha ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulkiisana ateeca wa uli lmri minkum kuwa idiin taliya intaa dabadeedna u hogaansama oo warkooda qaata iyaga marka waxaa lagu xirayaa waa waxaan macaasida ilaahay ahayn waa waxaan macaasida ilaahay ahayn waa looga dambaynayaa waa lagu yeelayaa warkooda waa lagu qaadanayaa wa can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma can اnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi cala almari qofka muslimka ah cala almari lmuslimi qofka muslimka ah waxaa laga rabaa alsamcu maql wاlطaacatu oo hogaansan inuu maqlo dhagaha raariciyo isla markaana u hogaansamo qolooyinka maamulka haya maxaa yeele islaamku sidiisaba fawdo ma yaqaano islaamku waa kala dambayn islaamku waa ismaqlis islaamku waxa weeyaan in qofka maamulka haya looga dambeeyo wasiyadiiyo dardaarankii nebigii ku jirtay salawaatu ullah wasalaamu caleyh ee xadiidi abi najiix cirbaad bna saariya radi allahu tacaala canhu wa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu la dardaarmay saxaabadiisii ay ku yiraahdeen sidii qof tegaya oo kale aad noola dardaarmaysa inaad naga tegayso ood dhimanayso oo kale maxaad noo dardaarmi lahayd noo soo gaabiyo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uusiikum bisamci waaaca waxa ugu horeeyeen idiin dardaarmaya taqwa allah uma waxa ku xiga waxa weeyaan inaad ismaqashaan kalena dambaysaan wain ta'mara calaykum cabd addoonba ha idiin taliyo hadduu doono qof allaal qofku doonaba ha idiin taliyo qofkaa ma doonayo reerkeenni ma aha ma oran karaysid haddii maamulkii uu hayo oga dambe faraha oga qaad islaamku fawdo ma laha ismaqal kala dambayn weeyaan calى almari اlmuslimi qofka muslimka ah waxaa laga rabaa aلsamcu ismaqal iyo wالطaacatu kala dambayn fيma axaba karih wuxuu jecel yahay iyo wuxuu nacba waxaad dhibsanayso iyo waxaad jeceshahayba labadaba waa inaad maqal iyo kala dambayn la timaado inaad maqashid ogana dambaysid ilaa goormaa ismaqalkiiyo kala dambayntu ay shaqaynaysaa ilaa an yu'mara in la faro qofka bimacsiyatin markaa macsiyo in la faro mooye faidaa umira bimacsiyatin haddii macaasi la faro maxay noqonaysaa oo xaggii sare iyo madaxda hadday macaasi nooga timaado oo ayna faraan ama ay doonayaan inay nagu duljideeyaan falaa samca walaa aacata maqalna male kala dambaynna male markaa waa ka diidaynaa maxaa yeelay xuduuddii ilaahay bay galeen wax ilaahay xaaraam yeelay bay doonayaan inay noo xalaal yeelaan kama yeelayno hadday yidhaahdaan khamrigu waa xalaal maya beentiin baan leenahay xaaraam weeyaano ilaahay baa xaaraam yeelay binasi sharci bilqur'aani wاsunnati waijmaaci اlumma ayay xaaraam ku tahay wax allaale wixii maandooriyo dhanna waa xaaraam waa in loo sheego wey mutafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa canhu qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu warinayaa radi allahu tacaala canhuma wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn idaa baayacnaa rasuulu اllahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alle haddaan bayca la gelayno macnuhu waa maxay haddaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaan u hoggaansamayna aanu qiranno oonu u nimaanno aan arrintaa iyada aan u sheegno nebiga calayhi salaatu wasalaam cala asamci waataaca haddaanu u qiranno waanu kaa dambaynaynaa waana ku maqlaynaa wax allaala waxaa tidhaahda markaan dhahnaba wayaquulu nebigu yaquulu lanaa wuxuu noo celin jiray oo dhihi jiray fii ma staactum inta aad karaysaan fii ma istatactum intaad karaysaan waxay karayaanna waa wixii macruuf ahoo dhan waxaynan karaynin dadka muslimiinta waa wixii munkar iyo ilaahay subxaana wa tacaala taacadiisa looga baxayo taa lama ogola iyada muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa canhu waxaa laga wariyey cabdulaahi bni cumar qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam oo odhanaya man khalaca yadan min taacatin man khalaca qofkii ka baxa yadan gacan oo min taacatin uu ku bixiyey macno waa maxay isagoo horay u ogolaaday hadda hadduu yidhaahdo waan ka noqonayaa oo waan ka soo horjeesanayaa oo waan ka hor imanayaa maamulkii iyo taladii iyo wuxoo dhanba laqiya allaha hadduu sidaa ku dhinto waa ilaahay buu la kulmaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah walaa xujata lahu isagoo wax xujo aanan lahayn kaa wuxuu la kulmayaa ilaahay subxaanah wa tacaala maalinta qiyaamaha isagoo wax xuja inaba aanan lahayn xuja maxaa loola jeedaa wax burhaan oho ilaahay agtiisa u yaalla ma jirta inaba ha yaraatee maxaa la diidan yahay fawdadii madax baa ka talisa madaxweynea haya amiir baa haya boqor baa haya muslimiinta taladoodii meel macaasi iyo wax uu samaynaya ma laha in lagala soo horjeesta markaa oo jabhad lagu kiciyo oo balaayo lagu kiciyo oo fawdo lagu kiciyo islaamku ma ogola maxaa yeele dhiigga muslimiinta meesha ku daadanaya la diidan yahay nebiguna alayh salaatu wasalaam qiimaha uu leeyahay dhiigga qofka muslimka uu nooga waramay oo wuxuu odhanayay lazawaalu dunya cinda allaahi ahwan min safki dami imra'in muslimin adduunyadan oo dhan oo la zuuliyo baa ilaahay agtii kaga fudud subxaanahu wa tacaala in qof muslima dhiiggiisa la daadiyo ma sahlana marka haddaad adigana ka soo horjeesato oo ciidama halkaa keento kanna uu ciidamo keeno muslimiintii baa meeshii ku baaba'aya labadii darafba ciidamadii muslimiinta ku baaba'aya dhexdoodana masaakiin badan baa ku dhex baaba'aysa lama ogola markaa culimmadu way qaybiyaan oo waxay yidhaahdaan hadduu awood iyo xoog sheegto maamulkii iyo taladii oo dhanna gacantiisa ugu jirto ciidamana haysto inqilaab buu sameeyey xoog buu ku qabsaday maamulkiisi wax u dhowaan kara ma leh ha looga dambeeyo faraha laga qaado xoog buu ku qabsaday yaan dhiig kale loo daadinin laakiin macaasi buu ku dhacay xumaan buu samaynayaa ummaddiibuu xumaan faraya hadday ummadda intay baxda gacmaha qabato oo bannaankaa iska dhigto oo markaa qof kale ay maamulkeedii u dhiibato waa bannaan tahay waana sameeyeenoo ahlmadiina waagii taabiciintii iyo waatay dhacdayba waagii dambe waatay dhacdayba marka kunaa waxaanu ahayn cabdulahi bni cumar wuxuu radi allahu tacaala canhuma samictu waxaan maqlay rasuulu sala allahu alayh waalih wasalam yaquulu isagoo dhahaya man khalaca yadan qofkiisiibaa gacan min طaacatin uu ku bixiyey laqiy allah ilaahay buu la kulmaa ywma اlqiyaamati walaa xujata lahu walaa burhaana lahu walaa bayaana lahu xujo iyo caddayntoona isagoonan haysanin waman maata qofka dhinta walaysa fii cunuqihi baycatun qofka dhinta isagoo muslim ah isagoo cunuqdiisii iyo qoortiisana wax beeco oho ay ku jirta aanu jirinna maata waa dhintaa miitatan jaahiliya islaamku sidiisaba wuxuu leeyahay hal maamul nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maamulayey uma abuubakar bakar baa yimidoo waa maamulayay dowla islaam bay ahaydoo hal xabbay ahayd uma cumar baa yimidoo dowlal islaam hal bay ahayd uma cumaan baa yimid oo ilaa afrikay soo gaartay ilaa dimishiq albaabadeeday gaartay meel walba ilaa ciraaq waatii la qabsaday waagii cumar meelahaasoo idil hal dowlad bay ahayd waagii cali uu yimid waatii laga hoos baxay waha samaysantay dowlad weyn iyo oo cali uu hogaaminayay iyo qolooyin ka hoos baxay mucaawiye ay ku jiraan waha dhacday marka inay laba u kala go-aanoo dimishik iyo kuufa ay kala degaan waagii cali uu dhintay radiallahu tacaala canhu wa ardaah xasan ibni caliy bni abi aalib baa maamulkii islaamka la wareegay weli sidii bay u kala go-nayd xasan maamulkii wuxuu ku wareejiyey intii isaga kuufo uu mas-uulka ka ahaa mucaawiya bni abi sufyaan caamuljamaaca la dhihi jiray dowladdii islaamkahayd halbay ku soo noqotay kadibna waa tii reer bani umeye naftirkoodii ay kala go-een ondolos iyo halkaa waagi dambe waatay ka go'day maanta inta aynu haysanno ee dhulka muslimiinta ah malaha dhowr iyo konton wadan weeyaan inta dowladda islaamka sheeganaysa intaasoo idil waxaa laga rabay hal hoggaan keliya inay yeeshaan xadiidkan muku dabaqmayaa markaa ee la leeyahay waman maata walaysa fii cunuqihi shay-un baycatun maata miitatan jaahiliya maya kuwan loolama jeedo waxaa loola jeedaa hogaanka muslimka markuu hal ahaa halna uu noqdo waana noqon doonaaye in isaga beecada laga qaadaa la rabaa ama kuwan maanta jooga fawdana lagu noqon maayo balaayana lagu kicin maayo dhiig muslimiinna la daadin maayo waana laysaga dambaynaya laakiin beecadii amiir almuminiinka oo dhan u telinaya ma leeyihiin maya ma laha awoodda ma laha iyaga beecadan iyada ayaa qaadaya ahlulxal waalcaqdi baa qaadaya dadka ahlulcuquul ah ahlulalbaabka ah ee culammadii iyo inta waxgaradka ah iyo qolooyinkaasaa loola jeedaa iyagaa ummadda inteedii kale wakiilka ah iyagaa mas-uuliyaddii qaadaya iyagu hadday qaadaanna ummadda inteedii kale iyagaa mas-uul noqonaya wa fii riwaayatin rawaahu muslimun wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray waman maata qofka dhinta wa huwa mufaariqun isagoo ka dhex baxay oo ka falaagoobay liljamaacati fainahu yamuutu ka isagaa waa dhimanayaa yma fainahu yamuutu waa dhimanaya miitatan dhimasho jaahiliyatan ah e, miita marka la yirina bikasri lmiimi baa la akhriya miimka oo la hoos dhigo macnaha geeri jaahiliyadii ah buu dhintay kaa isagaa waa la fogaynaya maxaa la diidayaa dadka muslimiinta in laga falaagoobo oo iyagii dagaal lagu kiciyo oo la yidhaahdo waa goosanayna annaguna in lasii kala gogooyo jasadkii islaamka taasaa la diidaya fa ina yad allahi maca aljamaaca ilaahay gacantiisu mar walba waxay la jirtaa wadajirka oo kulamaa jamaacadu ay badata way kasii fadli badanta labo waa jamaaco saddex hadday noqdaan waa ka fadli badanta toban hadday noqdaan waa ka sii wanaagsanta labaatan hadday noqdaan waa ka sii wanaagsanta boqol hadday noqdaan kaba sii daran kullama jamaacada muslimiintu ay badato kullama ilaahayna mucoodu u yahay subxaana wa tacaala mar allaaliya markay sii kala tagaanna walaa tanaasacuu fatafshaluu maxay aayaddii watadhaba riixukum awooddiinoo dhan baa kala daadanaysa sidaa darteeda nebiga inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ummadda islaamku inay noqonayso mid sii kala tegi doonta axkaamta shareecada islaamkana inay dayici doonaan waxa ugu horeeya waxa ugu dambeeya intaba waa noo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay latunqadanna cura alislaami curwatan curwa awaluha naqdan asalaah waakhiruha alxukm faawaluha alxukmu waakhiruha asalaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam guntintiiyo awoodda islaamka waa sii furfuranaysaa waxa ugu horeeya waa xukumka waxa ugu dambeeyana waa salaada salaada iyo xukumka waxaa ka dhexeeya wejhu shabah badan oo waxa weeyaan hogaanka muslimiinta ama hogaan oo dhan wuxuu leeyahay qof taliya iyo ummad ka dambaysa salaadu waxay leedahay qof hogaaminaya iyo dad ka dambeeya tasawar marka annagoo salaad tukanayna haddaan iraahdo imaamkan kuma qanacsani intuunan rukuucin ka hor baan rukuucaya haddaanse dhaho ka waran intuunan sujuudda ka soo kicin baan ka soo kacaya haddaan dhaho ragcadii labaad markuu u kaco aniga maya tan waa fadhiisanaya may waa fawdo wey ma bannaana inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih in la raaca loogu talagalay sida salaada in looga dambeeyo imaamka ay tahay maamulkana waa in looga dambeeyo waxaanan ilaahay macaasidiisa ahayn subxaana wa tacaala waa laynoo sheegay nebiga calayh salaatu wasalaam xadiidkiisii faida umira bilmacsiya bimacsiyatin falaa samca walaa taaca hadduu macaasina farayo hogaansanna male maqalna male taladiisana la yeeli maayo wa can anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi ismacuu maqla wa atiicuu u hogaansama wain istacmala calaykum haba idin taliyo hadduu doono wain istacmala hal idinkaga dhigo amiir iyo hoggaan oo macnuhu waa maxay amiirkii weynaa ma ahee mid yar weeyaan qof baa mas-uulla inooga dhigay madaxweyne ku-xigeen baa laga dhigay wasiir baa laga dhigay maamulkaagii qayb ka mida loo dhiibay cabdun xabashiyunba ha ahaado kaana ra'suhu zabiiba madaxiisana aad moodaysi tinta sida zabiibkii oo kale macnuhu waa maxay waa sidii jaahiligii markay inkiri jireen dadka noocan oo kale ah dadka noocaasa dad addoommay ahaayeenoo la leeyahay qof madow meeshii lagu arka waa la soo qabsanaya waa la adoonsanayay warkii shalay aad sidaa u liidayseen islaamka maanta wuxuu ku amrayaa inaad maqashid ood ka dambaysid isagaa kuu talinaya isagaa kuu talinaya maamulka isagaa haya isagaa haya waad oo usaama bna zayd zayd ibna xaariaa dhalay zayd ibna xaariana waa mowla rasuuli laahi sal allah alay slam rasuulka allah xoreeyey wiilkiisii uu dhalay toddobiyo toban jirka ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii ugu weynaa ee uu diro ayuu madax oga dhigay ciidanka cumar bn khataab iyo rag odayaalaa ku jiray isagay hoos imanayeen taladiisay hoos imanayeen ma oranayno cunugan yar caruurteennaaba ka waaweyne maxaanu ka maqalnaa cunugani addoon aabbihii la xoreeye weeyaan annagoo axraar baanu ahayn quraysh baanu ahayn maynan oranin wain istucmila haba laydinkaga camiil dhigo ah, maamulkii ha laydinkugu dhiibo calaykum dushiina cabdun adoon xabashiyun xabashi ah kaana ra'suhu zabiiba geeri baa ku imanaysa ama ilaahay unbaa si idinka yeelaya waa idinka tegi doonaa idinma haysanayo laakiin idinku waxaa laidinka doonaya xaqa laydinku leeyahay inaad la timaadaan kaana ra'suhu marka addoonkiibaa la sifaynayaa madaxiisii iyo tintiisiibaa la tilmaamayaa waxaad moodaa zabiibatun rawaahu lbukhaariy wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi calayka asamcu korkaaga waxaa ahaaday asamcu maqal waaacatu hogaansi ayaa lagaa doonayaa markaad adigu culays iyo murug iyo dhibaato iyo aad ku sugan tahay wa yusrika markaad fudayd ku sugan tahay wa manshitika xilligaad faraxsan tahay wa makrahika iyo xilligaad dhibaato iyo kurhi aad qabtidba wa calaa atharatin calayka xaqii aad adigu lahayd dadka islaamku ay lahaayeen hadduu isaga qaato kolay ku tahay atharatinta waxaa loola jeedaa maamulkii inuu la wareego wixii hanti ummaddu ay lahayd beyt almuslimiin inuu isagu xoolo ka dhigto oo kale rawaahu muslimun wa can cabdillaahi bni cumar sideedana taariikhda culimmadii hore rag baa waxay ka qoreen salafu hadihi lumma rasaa'il bay ka qoreen kutub bay ka qoreen sideedaba waxaa la yidhaahdaa raciyadu waxa ay tahay ayay wallaadeedu noqonaysaa dadka u taliyana noqonayaan ma dhici karayso in dadka inoo talinaya ay wanaagsanaadaan ummadduna ay khaa'imiin noqoto ma dhici karaysa dhinaca kale ummaddu inay dad muminiin aho saalixiin noqdaan khaa'in faasid ahna uu u taliya ma dhici karayso sunnada ilaahay maba ahaba sunnada ilaahay ma ahaba xadiid bay wariyaan baabkaa ku soo arooray laakiin sax ma aha laakiin taariikhda marka aad dib u raacdid oo aad fiirisid waa run weeyaan warkaa la sheegaya wax weyn baa ka jira walacalla wakhti kale inaynu tilmaanno insha allah laakiin markaad dib u fiirisid waa run weeyaan wax weyn baa ka jira warkaa isagaa maxaa taariikhda waa shaahid weeyaan waa markhaati weeyaan reer bani umaya waa naqaanaa xajaaj ibni yuusuf oo boqol iyo afar iyo labaatan kun oo qof dilay ayaa u telinaya raggii u telinayay ka mid ahaa cumar bni cabdilcasiis baa yimid nin saalixuu ahaa ummadda saalixiin ay ahaayeen ragga wadatiyaashii saalixiin bay ahaayeen waxay noqotay in ummaddii ay noqoto amni iyo ammaan walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala hadba siday ummadda ka tahayna ay tahayna ilaahay maamulkeedii ka dhigaya marka ummadda iyona iyaga hagaagaan baa la rabaa laakiin iyagoo khaa'imiina ah oo tuuga ah oo munaafiqiin ah inay yidhaahdaan maamul wanaagsan baan rabnaa macquul maah rawaahu muslimuun wcan cabdillaahi bni cumari radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuli llaahi sal allahu alayh waalih wasalama fii safarin kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuli الlahi salى الlah عalيh وalih وsلم rasuulka alle kuwa la socda fii safarin safar baanu la soconnay fanazlna manزila safarkii sida loo socday meel baanu degnay safarka waa la soconaya waa la degaya xoogaa baa la nasanaya ama habeenkabaa meeshaa la seexanaya haddana waa laga guuraya salaad baa loo degi karaa nasashaa loo degi karaa waxay doontaa ay noqon karaysaa marka wuxuu yidhi fanazalnaa waxaanu degnay manzilan meel baanu degnay fa minaa waxaa naga mid ahaa man yuslixu mid hagaajisanaya khaba'ahu teendhadiisa dadkii hawlay kala qabsadeen qof awrkiisii rarkii ka ridaya qof markiiba intuu samaystay teendhadiisii hagaagsanaya qofba waxbuu naga mid ahaa qof dhaan aaday qofba meel buu aaday fa minaa waxaa naga mida man yuslixu mid hagaajisanaya khiba'ahu teendhadiisii wa minaa waxaa naga mid ahaa man yantadil mid iska fallaaridanaya gabdhow ku jira wa minaa waxaa naga mid ahaa man huwa fii jasharihi mid waxaa naga mid ahaa marka qof walba wixiisii buu qabsanayay oo waxaa loola jeedaa daabadiisii jashriga ayuu rarka ka dhigayaa daabadiibuu nasinaya iyo wixii la mid ah ama rarkii intuu ka riday ayuu maradeedii isagu ku nasanaya halkaa oo ku seexanaya qof walba dantiisii buu qabsaday id munaadin macnaha waa maxay dadkii markii la degay qof walba hawl buu u kala baxay qof isagu iska aada falaar tuurad iyo toog barasho qof eh, dhaan iska aaday qof eh, maxaa la yiraahdaa awrkiisii rarka intuu ka dejiyey meeshii iska nasanaya eh, qofba meel qof neefkii la doonay calaf iyo wuxuu cuni lahaa qofba meel buu qabtay idnaada annagoo saa u kala daadsan idnaadaa waxaa noo dhawaaqay munaadin rasuulilaahi sal allah alay wasalam rasuulka alle qofuu soo diray inuu noo dhawaaqo oo waxa loogu dhawaaqi jiray markay isu imanayaan alsalaatu jaamica saasaa loogu dhawaaqi jiray fajtamacna war la yaqaanuu ahaayo kulli waa soo xoomeen meeshii bay isugu yimaadeen faijtamacnaa waa kulannay ilaa rasuulilahi xaggiisaanu u kulannay sal allahu alayh waali wasalam faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi inahu lam yakun nabiyun qabli innahu lam yakun muunan jirin nebiyun nebi ma jirin qablii aniga hortay ilaa kaana xaqan calayhi dushiisa waxaa waajib ku ahaa an yadulla ummatah ummaddiisa inuu tusiyo calى khayri ma yaclamhu lahum waxa wanaage uu u garanaya iyaga xagooda nebi walba waxa waajib dushiisa ku ah ummaddiisa waxa khayrka u ah adduunkooda iyo aakhiradooda inuu u tilmaamo war waxaa wax ku noqonaysaan ummadda inteeda kalena aad kaga hormaraysaan rabbigiina idinku raalli idinkaga noqonayo ilaahayna subxaana wa tacaala raalli idinkaga noqonayo adduuniya aakhiraba idinna aad ku wanaagsanaanaysaan ma rabtaan waa u tilmaami jiray nebi walba ummaddiisa marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inahu lam yakun muunan ahaanin nebiyu nebi ma ahaanin qabli aniga hortay ilaa kaana waxa ahaa xaqan calayhi dushiisa mid xaq loogu yeeshay an yudulla ummata ummaddiisa inuu tuso calaa khayri ma shay wanaagii yaclamuhu lahum iyagu uu yahay wayundirhum inuu oga digo shara maa yaclamuhu lahum sharta iyaga uu ogyahay macnaha waa maxay waxa shar ugu jira adduunkoodii akhradooda inuu oga digo uu yidhaahdo waxaa iska ilaaliya khisladaa iska ilaaliya shaygaa iska ilaaliya adduunkiina iyo akhradii nabiga waa ku hoogeysaane saasuu dhihi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ambiyada ilaahayna ay dhihi jireen markaasuu nebiga annaga noo sheegaya adduunkeenna waxaanu ku faa'iideyno aakhiradeennana waxaanu ku gaarayna raalli ahaansho ilaahay taasuu nebiga marka inoo sheegayaa wa waina ummatakum haadihi war ummadiinnan oo tan ah jacala caafiyatuha jucila waa la yeelay caafiyatuha wanaaggeeda saafideeda waxaa la yeelay fii awaliha horaanteeda ummadda haddii la kala qaybiyo qayb hore iyo qayb dambe la kala dhigo oo ummadda laga yeelo qaybna ummadda qaybteedii hormartay qaybna laga dhigo kuwii dambeeyey xaaladeedii marka waxay noqonaysaa khayrkii iyo wanaagga badankii inay la tagaan kuwii hore khayrka iyo badankii inay la tagaan kuwii hore maxaa yeelay shaygu markuu saafi yahay marka hore saxar yar baa ku dhacaya mid labaad baa ku dhacaya mid saddexaad baa ku dhacaya inuu horay ka wada fasahado waa adag tahay hadhow buu marka wixii oo dhan barax noqonaya kadibna wuxuu u badanayaa xumaan oo nebigu waa tuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam diintan iyada markuu ka hadlayey waxay u laaban doontaa ina hada addiin markuu ka hadlaya bada'a hariiban wasayacuudu hariiban kama bada wax hariib oo aan la garanayno la odhanayo ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab maa samicna bihada fi lmilatin ilaa hayri dalik la leeyahay hadhowna wuxuu ku laabanayaa sidii oo kale oo macnuhu waa maxay jahligaa fidi doona umuur saaca nebigu markuu ka hadlayey jahligaa fidi doona isagoo qofkii islaam sheeganayo jaahil ka yahay diintii ilaahay waa maxamed waa axmed waa faarax waa macamuud aabbihii hooyadii islaam bay ahaayeen laakiin diinta ilaahay wax uu ka yaqaano maleh taana laysweydiin maayo waanu aragnay maanta marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamayaa ummaddan wanaaggeeda badankeeda in la yeelay qaybtii hore jucila caafiyatuha caafiyadeedii waxaa la yeelay awaluha awalkeedii baa la yeelay jiilashii hore ummaddan wasayusiibu aakhiruha qaybteeda dambe waxaa haleeli doona balaaun dhib iyo mashaakil iyo wa umuurun arrimo tunkiruunaha aad inkiraysaan fitan baa imanaysa masaa'ib baa imanaya mashaakil baa imanaya watajiiu fitnatun fitnooyinka siday isu daba socdaan sida hirarkii oo kale weeye xadiidkii kale nebiga ku oranayay salawaat ullahi wasalaamu caleyh marka siday isu daba socdaan buu nooga waramayaa watajiiu fitnatun fitna imanaysa yarfiqu bacduha bacda qaarkeed qaarka kala dhimrinayo macnuhu waa maxay midba midda ka dambaysa yaa waxay leedaha malaha tii horaaba wallahi la qaatayba waa maanta aynu taagannahay markaa fiiriisid aabbayaasheenna waxaan ka maqli jirnay war maanta dhasha joogta weligeen iyagoo kale maanan arkin innaga hadda waxaan leenahay dhasha ah kuwa ay dhali doonaanna sidaa unbay dhihi doonaan weligeedna lagama yaabo adduunka inuu wanaag soo ziyaadsado ma dhacayso laa yأti caamun ila wاladii bacdahu sharu minhu nebiga odhanayay salawaat اllah wasalaamu alayh ka ka dambeeya waa ka sii shar badan yahay marka nebigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam watajiia alfitnatu fitnadii baa imanaysa fayaquulu lmuminu qofkii muminkaa ah wuxuu leeyahay haadihi muhlikatii tani wayta ii halaagi lahayd malaha tan aniga i fidnayn lahayd malaha waa tan saasuu dhahaya naftiisuu u baqanaya uma tankashifu fitnadii baa faydmaysa hadday faydanto oo ay dhinac u dhaafto uma tajiu haddana waxaa imanaysa alfitna watajiu lfitnatu fitnadii baa imanaysa mar kale fayaquulu lmuminu muminkii wuxuu dhahayaa haadihi haadihi tan weye tan weye tii ahlaagi lahayd way ka tegaysaa haddana sideedana fitno markay soo socoto dadku ma wada gartaan qaar baa wanaag moodaya sida roobka markuu soo socdo ama dabayluhu ay soo dhacayaan saxansaxo weeyaan wanaag weeyaan caafimaad weeyaan dadko dhan sidaasay moodayaan laakiin waxaa laga yaabaa inay noqon lahaydba tii dadko dhan cirib tiri lahayd duufaanna inay tahaa dhici karayso roobkaa inuu halaag yahay baa dhici karaysa laakiin waxaa loo malaynayaa wanaag culimmada markay ka hadlayaan waxay yidhaahdeen ida istaqbalat alfitna carafaha alculamaa waxaan inuu fidno yahay in kale hadday balaayadu soo qaabisho culimmadu way garanayaan caamiliinta ahlilkitaabi wاsunna laakiin ida stadbarat carafaha alcaama hadday fidnadii dhabar jeediso wallaahi fidnaa nagu dhacday bay dhahayaan caamadii markaasay iyagu baraarugayaan laakiin marka hore waa u gurbaantumayaan waa u gurbaantumayaan waa soo dhowaynayaan inuu dhaamay moodayaan waa sida maanta ina haysato oo kale wax walba waxaa la leeyahay balaayadan hana dhaafto kuwa kalea ka wanaagsan sababa ka darayba kii kalena ku kalea loo gurbaantumaya waa ka daran yahay ka kale wahaakada watajiiu alfitnatu fitnaa imanaysa marka fayaquulu lmuminu wuxuu dhahaya haadi haadi faman axaba marka nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu noo sheegay fitnadu inaysan dhammaanaynin qofkii muminka maxaa la gudboon faman axaba qofka jeclaysta ee doonaya an yuzaxzixa in laga fogeeyo can innaar oo wayudkhila aljannata jannada la geliyo qofka muminka waa rabaa in naarna laga fogeeyo jannana la geliyo ma rabtaa arinta ayada ahaa fidnadan waxaa kaga badbaadi lahayd ma rabtaa faltatih maniyatu geeridiisii ha u timaado wahuwa yuminu biاllahi walyowmi اlaakhir isagoo rumaysan alle iyo maalinta aakhirada walya'ti ila annaasi dadka ha oo yimaado alladii kan yuxibu uu jecel yahay an yu'ta ilayhi isaga in loola yimaado oo la dhaqan dadka sidaa jecesha in adiga lagula dhaqmo dadka oo hadal sidaa jecesha in adiga lagula hadlo dadka waa inaad u fiirisaa sidii adiga oo kale oo markaad hadal leedahay ka soo qaad in adiga lagu oranayo raalle maku noqon lahayd maku farxi lahayd adiga markaa u dheh haddaba hadduu wanaagsan yahay haddaad dhibsanaysana iyagana ha ku dhihin taasaa lagaa doonaya qofka raba fidnadan inuu ka badbaado geeridu ha u timaado isagoo ilaahiya maalinta aakhirada rumaysan rumaynta ilaahay waxaa ka dhalanaya inuu qofku qaato awaamirta ilaahay waxa ilaahay ka reebayna ka fogaado dhanka kalena waxaa ka dhalanaya yowm alaakhira inuu isticdaad la yimaado maalinta aakhirada u diyaar diyaargarooba camal saalix oo la yimaado walyatii ila nnaasi tanna waxa weeyaan mucaamalkiisa baynahu wa bayna alkhalq inta qaybt xadiidka qaybtiisa horena waa mucaamalkiisa baynahu wa bayna allahi jala wacala qofka siduu ilaahay ola tacaamuli lahaa inuu ilaahayna ka cabsado maalinta aakhiradana isu diyaariyo bini aadankana oo yimaado oo dhaqmo siduu isaga naftiisa jeclaan lahaa in loola dhaqmo waman baayaca imaaman qofka hogaamiye lamba baayactama oo fa acطaahu safaqata yadihi gacantiisa siiya ee yidhaahdaa waa ku maqlayaa waana kaa dambaynaya falyuci ha siiyo falyuichu ha ateeco in istataaca hadduu awoodo oo macnuhu waa maxay intuu khayr iyo wanaag ku sugan yahay hadduusan munkar iyo wax ilaahay subxaana wa tacaala reebay uusan farin taasaa loola jeedaa fain jaaa aakhar hadduu isagoo hogaanka hayo ummaddiina ay midaysan tahay halkaa hogaanna uu noo talinayo fain jaءa aakharu mid kale hadduu yimaado yunaasicuhu isaga maamulkii iyo kula haysta gacanta oo jabhad ah fadribuu cunuqa alaakhar ka labaad qoorta ka gooya haddii laga gooyo maamul hal buu noqonayaa taladii hal bay noqonaysaa annagoo dhan waxaan noqonaynaa ummad midaysan laakiin haddii madax labaad uu soo baxo laba madax wax suurtagal a ah maaha mid saddexaadna waa iman doonaa mid afaraadna waa iman doonaa waana waxaanan shaki lahayn maantana sheeke uma baahna shaahid inagaa isugu filan rawaahu muslimu qowluhu yantadil uu yidhi ay yusaabiqu biramyi binabli wاnnibaashi weeyaan waa yusaabiqu wuxuu ku beratemayaan binabli fallaarihii iyo gamuunkii iyo wanashaab toogashadii alxashri la yirin aljashri la yirina waxaa loola jeedaa bifatxi ljiimi jiimka oo la kordhigay iyo washiin ilmucjamati iyo waraa'i oo ka dambaysa wa hiya dawaabu allatii tarca weeyaan neefka oo markaa inta rarkii laga dhigo la daaq geeyo oo wtabitu makaanaha halkaa ay bariiso qowluhu uu yidhina yurafiqu bacduha bacdan ay yusabiru weyaan waa sabarsiinaya bacduha qaarkeed bacdan qaarka kale raqiiqan saas weyaan ay khafiifan weeyaan licidami maa bacda fidnadii hore markay aragtato kale waxay leedahay war tii shalay caanay ahaydba tan maanta taalla marka loo fiiriyo tii shalay waa caano weeyaan waxaynu dhahno faathaani ta waxa weeye yurafiqu alawal ta koowaadna tii hore waxay u noqonaysaa wax sahlan fidnada maanta taagan tii shalay waxay u noqonaysaa wax sahlan tii shalayna ta maanta mid aad uga weyn bay noqonaysaa wa qiila macnaahu waxaa la yidhi yushawiqu bacduha ilaa bacdin wuu ujeedaalinayaa fidnadii qaarkeed qaarka kale oo macnuhu waxa weyaan tan markaad ka gudubta tu kale haddana ku haysa tanaad ka gudbaysaa tu kale dabada isku haysaa weyaan bitaxsiiniha miya bitaxsiiniha wa taswiiliha yani qaarkeed qaarka kale way ka wanaagsan tii shalay iyo tan maanta tii shala ka wanaagsan wey wa qiila yushbihu bacduha bacdan intuba waa xadiidka tafsiirkiisa wey qaarkeed qaarka kale u egyahay wa can abi hunaydata waxaa laga wariyey waa'il ibni xujrin ahaa radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi sa'ala salamata bna zayd aljucfiy baa wuxuu weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu alيh ali wasalam salamata bna zayd aljucfi radi allahu tacaala canhu ardaa ayaa nebiga weydiiyey faqaala wuxuu yidhi yaa nebiy allah nebiga allow ara'ayta bal iiga waran in qaamat calayna umaraa ma taagna hadda laakiin hadday noo yimaadaan umaraa ragna hogaaminaya yas'aluuna annagana weydiisanaya xaqahum waxay nagu leeyihiin waxaa keen oo waxaa keen oo waxaa keen oo waxaa keen oo waxa waa lagaa rabaa waa xuquuq lagugu leeyahy adiga ismaqal iyo kala dambaynna waa lagaa rabaa wayamnacuuna annagana waxay noo diidayaan xaqana xaqeenni aan iyaga ku lahayn oo waa maxay xaqa aanu ku leenahay waanu soo tilmaannay xadiidkii hore iyo hore aanu ku soo aragnay xaqii iyaga lagu lahaa inay noo dhimriyaan oo noo naxariistaan oo xoolaha ay qaybiyaan oo si islaeg ummadda ugu qaybiyaan oo waxaa la doonaya ummadda inay u naseexeeyaan oo wax allaaliyo wixii wanaag oo dhan ay u sheegaan oo ummadda qof ka mida iyagii ay noqdaan xaqii oo dhan waa noo diideen xoolihii oo dhan iyagaa qaatay annaga wixii aan eh, xaq ay nagu lahaayeenna waa naga faramaroorsadeen arrintaa bal ka waran marka wayamnacuuna waxay noo diidayaan xaqana saxaabigan ilaahay baa ka hadeshiyey kuwa maanta joogaad mooddaa inuu tilmaamayo famaa yata'murunaa rasuulka allow na faraysaa maxaadna faraysaa xaaladdaa macnuhu waa maxay ummaddu waa nabad wax balaayo a ma jirto xoolihii unbay dhunsadeen mooyaane nabad kalaa jirta dhiig ma daadanin balaayiya mashaakil ma dhicin maxaa markana laga rabaa faacrada canhu nebigu waa ka sii jeestay uma sa'lahu haddana waa weydiiye faqaala rasuulu lahi sal اla alي waslm wuxuu yidhi ismacuu maqla wa waaطicuu hogaansama faina calayhim iyaga dushooda waxaa ahaaday maa xumiluu wixii lagu xambaaray oo ah mas-uuliyad ilaahay baa la xisaabtamaya wa calaykum idinka dushiisana mujtamac iyo ummad yahay waxaa ahaaday maa xamiltum waxaad xambaarteen oo ah hogaansan iyo ismaqal rawaahu muslimuun dhiig in la daadiya la diidan yahay in la daadiyo dhiig ku baxa haddiina la dhaho oo aanu ku baxno isna uu isdifaaco askar in lagu soo furo boqolaal muslimiina meesha ay ku dhimato dhiig baa daatay fawdaana dhacday وعن cبد اللh بن مسعوudi waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه qاala wuxuu yidhi qاala rasuul الlahi slى الlه عليه وaلiه وsلم wuxuu yidhi inaha satkunu bacdي war hooye inaha satkunu waxaa ahaan doona bacdi aniga gadaashay aharatan وأmuuran tunkiruunaha aharatan xoolihii iyo hantidii wixii o dhan oo laidinkala wareega iyo وأmuuran umuuro tunkiruunaha aad inkiraysaan wax badan oo aydan liqi karaynin yaad arki doontaan cadaalad xumi eex baad arkaysaan balaayo iyo mashaakil baad arki doontaan hantidii beytilmaali muslimiin u lahaa oo qoys keliya iska qaataad arki doontaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah kayfa ta'muru maxaadna faraysaa maxaad fari lahayd man qof adraka fii dalik adraka mina haleelay annaga naga mid ah dalika arrinka qofka annaga naga mid aho arrinka haleelay muxuu samaynaya rasuulka allah noo sheeg qaala nebiga wuxuu yidhi tu'adduuna waad gudanaysaan alxaq aladii calaykum xaqa dushiinna ayaad gudanaysaan watas'aluuna allaha ilaahayna waad weydiisanaysaan alladii lakum kan idinku aad leedihiin qaar saxaabadii ka mida waaba soo gaareen xajaaj ibnu yuusuf oon tilmaano kun oo rag a dilay xataa saxaabadii ay ku jiraan hal saxaabi lagama hayo walaa taabiciintii cuqalada ahaa qof yiri hal dilo isagana ha dagaalamo qof yiri ma hayno mutafaq calayh wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wali wasalam wuxuu yidhi man aطaacanii faqad aطaaca allah qofkii aniga ii hogaansamaa ilaahayna waa u hogaansamay subxaanah wa tacaala oo qofka nebiga raaca calayhi salaatu wasalaam raadkiisa raaca ilaahayna subxaana wa tacaala warkiisa waa qaatay waman casaanii qofka qofka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam warkiisa qaadan waaya allah warkiisana inuu qaataa suurtagal maaha waman yutic ilamiira faqad ataacanii hogaamiyaha muslimiinta ee muslimka ah ee ina tujinaya ee salaadii tukanaya qofka ka dambeeya ee maamulkiisii iyo taladiisii iyo warkiisii intuu qaata u hogaansamaa anigu i ateecay buu nabigu yidhi calayh salaatu wasalam wax sahlan maaha marka hawl fudud ma aha wman yacsi lamiira qofka amiirka caasiye la dagaalama faqad casaanii anigana waa i caasiye an abi hurayrata mutafaq alayh buhaariy muslim baa warinaya an ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi alahu tacaala canhuma ana rasuul lahi sal اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi man kariha min amiirihi shayan man kariha qofka naca min amiirihi amiirkiisa naca shayan wax unku naca wax unku dhibsada wax ku qoonsada falyasbir ha sabro amar weyaan waa eex buu la yimid iska sabaroo dulqaado ilaahay baa kula xisaabtamaya ilaahay baa ka argudaya ilaahay baa ka abaalmarinaya iska dhaaf fainahu man kharaja min asulaani shibra fainahu man qof allaaliyo qofkii kharaja baxa min asulaani suldaanka ku baxa shibran taaka ku baxa oo maamulkiisii ka hoos baxa taladiisii ka hoos baxa dagaal kala soo horjeesta maata waa dhintay ka isagaa miitatan jaahiliya waa markii labaad ay qaybtaasi soo noqonayso oo la inoo sheegaya arrintu inaynan sahlanayn miita jaahiliya ayuu dhintay ka isagaa muttafaqun calayh wa can abi bakrata waxaa laga wariyey nufeyc ibn alxaaris waagii xajaaj ibni yuusuf raggii gaaray buu ka mid ahaa ee dagaaladii oo dhan ka haray ee iska fadhiistay ee gurigiisa iska laazimay fidnadii oo dhan ka fogaaday buu ka mid ahaa qofka muslimka inuu isaga fogaadaa la doonaya fitnada oo gurigiisa uu laazimo waanu u tegi doonaa kitaabu lfitan وan abi bakrata waxaa laga wariyey radi اlahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi baan maqlay salى اllah عalayh walih wasalam oo yaquulu dhahaya man ahaana sulطaana qofka ihaanaysta sulطaankii ahaanahu اllahu ilaahay maxaa yeelay sultaanku wuxuu ahaa muraayada dadka muslimiinta iyo maamulkoodii haddii isaga liahaanaysto maamulkiisii oo dhan baa liahaanaystay haddii liahaanaystana oo la liido oo isagii sidaa loo galana indhihii dadku ka dhacaya hadduu indhaha dadka ka dhacana khalaas wey fawda bilaabanaysa waxa la diidan yahayna waa dhiig daata waxa laga hor imaanaya dhiig daata wey in la weyneeyo oo laakiin xuduudda sharciga a weynayntu aynan dhaafin baa la rabaa rawaahu tirmidiy wqaala xadiiثu xasanuun wfi lbaabi axaadiiثu kaiira baa ku soo aroortay fi صaxiixi waqad sabaqa bacduha fi abwaabin abwaab ay noo soo hormartay buu kulligeed inoogu soo hormartay in badan oo ka mid ah baabu الnahyi can su'aali اlimaarati waاkhtiyaari tarki اlwilaayaati ida lam yatacayan calayhi aw tadac xaajatahu ilayh baabu wuxuu u baab yahay annahyu in la iska reebay ummadii laga reebay can su'aali اlimaarati maamul in ay weydiistaan oo macnaha intaad u tagto ninkii maamulka hayay madaxweynihii ama ra-iisul inta loo tago in la yidhaahdo anigu waad og tahay waxaan kaa raba waa inaad wasiir dhigto waxaan kaa raba inaad xagga ii dhiibto taasaan doonaya inaad tiraahdaa la diiday iyo wa ikhtiyaari tarki اlwilaayaati in la doortay oy wanaagsan tahay tarku اlwilaayaati maamulo dhanba inaad ka fogaataba maamul oo dhan ba isaga dhex dhexbaxo ka carar ida lam yatacayan calayhi haddaan isaga loo magacaabin adoo ka fogaadoo ka cararay baa lagu soo qabtay halkan qabaa lagu yiri maamulka wax kaaga fiican ma hayno cid kaaga wanaagsanna ma hayno qaba halkanaa lagu yidhi aw tadac xaajatuhu ilayhi ama aynan u yaranin xaajo qaal allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka daaru alaakhira taasi waa daartii aakhiro najcaluhaa waannu u yeelaynaa daarta aakhiro liladiina kuwa laa yuriiduuna aanan doonaynin culuwan sarrayn fi lardi dhulka walaa yuriiduuna fasaadan weeye laa yuriiduuna fasaadan fasaadna aanan doonaynin waalcaaqibatu ciribta dambe ee aakhiradii lilmuttaqiina kuwa alle ka cabsanayay u sugnaatay wa can abi saciidin waxaa laga wariyey magaciisuna wuxuu ahaa cabduraxmaan ibna samura radia allahu tacaala canhuma isagii aabihiiba saxaabo weeye samra bn jundub baa dhalay radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala liya rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam rasuulka allah wuxuu igu yidhi yaa cabdiraxmaan bna samura isagoo gooni oola talinaya abidarna waa lala teliyey waanu arki doonnaa yaa cabdiraxmaan bna samura latas'ali limaarata ha weydiisanin weligaa maamul iyo hogaan haadhi weydiisanin fainaka adigu in ucطiitahaa haddii lagu siiyo can hayri mas'alatin adoon waxba weydiisanin haddii la iska kaa siiyo oo lagu yaroo lagu dhiibo ucinta calayha waa lagugu gargaarayaa cid kugu gargaarta ayuu ilaahay kuu yasirayaa cid kula gacan qabatuu ilaahay kuu yasirayaa talo wanaagsan baad helaysaa qolooyin kula taliyo oo la taliyaal wanaagsanaad helaysaa wa in ucطiitahaa laakiin haddii lagu dhiibo can mas'alatin adoo weydiistay haddii laguu dhiibo wukilta ilayha adaa laguu tala saaranaya haddii adaga laguu tala saartana waa halaagsantay maxaa yeelay maxaynu maalin walba fi sabaaxi wاlmasa aynu ku ducaysannaa walaa takilnii ilaa nafsii طarfata caynin ilaahu naftayda ha ii tala saaranin ilbiriqsi maamulka weyn haddii laguu tala saarta naftaada ka waran marka waa halaagsantay wey marka nebigu wuxuu yhi alayh الsalaaةu wasalaam wain ucطita haddii lagu siiyo can mas'alatin adoo weydiistay wukilta ilayha waa lagu tala saaranayaa wain xalafta calىa yamiinin intaa hadduu soo sheegay marka xadiidka qaybtiisa dambe waidaa xalafta haddaad dhaarato calaa yamiinin dhaar aad ku dhaarato oo fara'ayta aad aragto hayrahaa dhaartaa khayrkeeda khayran minha inuu iyada ka khayr badan yahay waad dhaaratay laakiin khayrkeed baad aragtay inuu ka khayr badan yahay oo macnuhu waa maxay waxaan ku dhaaratay maala waxaa tihi hebel inaanan la hadlin baan dhaarku maray wallahi inaanan la hadlayn laakiin waxaad aragtay inaad la hadasho inay ka khayr badan tahay maxaa yeele waa qof walaalka ah waa qof muslim ah wanaag baa idinka dhexeeya in la kala salaamtu waa idinka dhexaysaa islaamkao dhan bay ka dhexaysaa adiguna ma lihidi isagana marka lays arkay in laysa salaamo waa wax wanaagsan wey shareecaduna way nafartay adigu haddii lagu salaamana dagaal baa naga dhexeeyo ka radinaya ma odhan karaysid waajib weeye in la bilaabaa waa sunna in la radiyaa waa waajib col kastuu ku yahay qofka aabbaha hadduu dilo ku salaamo waa inaad salaamta ka radisaa maxaa yeelay amarkii allah sidaa ahay markuu alle ka hadlay waidaa xuyiitum bitaciyatin maxay ahayd faxayuu biaxsana minha faxayuu wasiiqata amr weeyaan oo ilaahay uuna amrayo subxaanah wa in aanu salaanno weliba biaxsana minha hadduu assalaamu calaykum waraxmat ullah ku yidhi wabarakaatuhu ugu dar wuxuu doonaba ha ahaado marka in aad la hadashid qofkan inaad ka aamusta kee khayr badan inaad la hadashaa ka khayr badan waidaa xalafta haddii aad dhaarato calaa yamiinin dhaar aad ku dhaarato oo fara'ayta aad aragta marka hayrahaa dhaartaa khayrkeeda inuu khayra minha ka khayr badan yahay hebel weligay waxba siin maayo laakiin inaad siisaa kuu soo baxday inay ka khayr badan tahay maxaa yeele waa sadaqa oo waa silaturaxim oo waa wanaag weeye ad aad aakhirada adigu hormarsanayso intaba way tahay sadaqa iyo silaturaxim way isku tahay maalan kaba alladii huwa khayr kan khayrka badan la imow oo waa maxay qofkii inaad wax siiso inaad la hadasho inaad dhaartaadii aad burisid wakafir can yamiinik dhaartaadiina ka kafaaro gudo oo ilaahay baa inoo sheegay subxaana watacaala sida looga kafaaro gudanayana muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa can abi dar maxalushaahidku marka waa kaawiyaan xadiidka laa tas'al ilimaara halkaa ka soo bilaabanaya wa can abi dar isna sidanaa loola hadli doonaa abi dar waa qisadaa hore cabdiraxmaan ibn samura an abi darin radi alahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi ya abaadarow inii araaka daciifan anigu waxaan ku arkaa inaad tahay daciif macnuhu daciifka maxaa loola jeedaa ma tabardarri haysa maya daciifka waxaa loola jeedaa hogaanka iyo maamulku adayg buu u baahan yahay qof ka bixi kara qof ka bixi karuu u baahan yahay qof jilicsan kuma wanaagsana maamul macnuhu waa maxay qof horta waa inuu dulqaad leeyahay oo xaliim yahay oo noocan yahay dhinaca kale waa inuu ummaddii dhegaysanayo oo go'aan ka gaari karo talooyinkoodii wixii la mid ah qof dabeecad xunna ma qaban karo qof dhinaca kalena ma qaban karo waa adag tahay marka nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yaqaanaa abidar buu u sheego oo wuxuu yidhi yaa abadar inii araaka anigu waxaan ku arkaa daciifan inaad tahay wa inii uxibu laka adiga waxaan kuu jeclahay ma uxibu linafsii waxaan anaa naftayda u jeclahay nebigu ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa um calayhi salaatu wasalaam nebi ka dhige isagu wuxuu jeclaan lahaa sidanay ahayd oo waa maxay inuusan mas-uuliyadba qabanin weligii taasuu jeclaan lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin ilaahay baa u doortay ma diidi karaya wax alla u doortayna marka wuxuu yidhi wa innii uxibu laka adiga waxaan kuu jeclahay abidarow maa uxibu linafsii waxaan naftayda u jeclahay waxaan kuu jeclahay waxaan naftayda u jeclahay oo waa maxay waxa naftiisa u jecel yahay nebigu laa ta'maranna amiir ha u noqonin cala nayni laba qof maamulkooda ha qabanin amiir ha u noqonin laba qof weligaa intaad heli karaysid inaad ka cararta ka carar walaa tuwalliyanna weli ha u noqonin maala yatiimin qof agoona xoolihiisana adigu ha dhihin anaa maamulaya weli ha noqonin abadan maxaa yeele waxaa dhici karaysa wax un khalada ah inay ku soo galaan caruur agoon xoolahooda weliga ha qabanin rawaahu muslimun canhu waxaa laga wariyay abi dar radi allahu tacaala canhu arda qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah xadiidka hore sababtu ku yimid waatan marka abidar baa nebiga u yimid oo wuxuu ku yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii allow alaa tastacmilunii miyaadan shaqo ii dhiibaynin maamul ii dhiibaynin fadaraba biyadihi nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisii buu ku dhuftay calaa mankibi garabkayga baraarujin la baraarujinayo abidar weeyaan uma qaala dabadeed nebiga wuxuu yidhi yaa abadar inaka daciifuun adigu waxaad tahay nin liita waa tabar daran tahay haye daciif baa tahay wa inahaa maamulkanna ammaanatun weeyaan ammaano weeyaan ammaanada culayskeedana ilaahay baa inoo sheegay fii suurati alaxzaab aakhirkeeda ina caradna alamanata cala asamaawaati maxay ahayd wاlardi wاljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha linsaan buurihii baa diiday oo cirkii baa diiday oo dhulkii baa diiday bal buur waxay qaadi weydey oo cir qaadi waayey oo dhul qaadi waayey xamalaha alinsaan oo waa maamulkii weeyaan inahu kaana daluuman jahuula marka weliga ha qabanin wa inahaa amaana amaano weeyaan wa inahaa iyadu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ahna khizyun wanadaama khizyun waa hoog iyo wanadaamatun shallay weeyaan waa hoog iyo shallay weeyaan marka cumar bn khaaab baa markuu dhimanayey radi allahu tacaala canhu waardaa kama fii tarjamatih waxaa la yidhaahdaa ka waran waa la weydiiyey xaaladaada see tahay maxaa dareemaysa markaasuu wuxuu odhanaya laytani najawtu kafaafa shallaytadayde haddaan arintan iyo maamulkan aan qabtay ka badbaado kafaafan laa calaya walaa liya waxna ayaanan ka helin haddaan doono naar uun haddaan ka badbaado wixii ajar aan ka helay inaan anigu isku furto meel cidlo aan ka soo istaago nasiib baan leeyahay cumar weeye qofka sidaa leh maxaa u malinaysaa faman bacda cumar marka qofka marka ku faraxsan oo qof jaahil oo aan garanaynin xaaladayda wainaha yowma alqiyaamati ammaanadanna maalinta qiyaamaha maamulkan lagu dhiibay maalinta qiyaamaha khizyun waa hoog iyo wanadaamatun shallay weeye ilaa man akhadahaa qofka qaatay mooye bixaqiha xaqeedii ku qaatay xaqeedii maxaa loola jeeda waxay lahayd maransiiyey oo marsiiye oo mudankeedii marsiiyey weye wa adda aladii gutayna kii calayhi fiiha isaga dusheeda lagu lahaa wixii xuquuq ee lagu lahaa oo dhanna waa gutay wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rasuul lahi sal اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi inakum idinku sataxrisuuna cala alimaara imaaradii baad ku dadaalaysaan maamul inaad qabataan tala aad qabataan hogaan qabataan ayaad ku dadaalaysaan wasatakuunu ogaada ummad yahay way noqon doontaa nadaamatun nadaame iyo shallay bay noqonaysaa yowma alqiyaama haddii qofkii caadiga ahaa yowma yafiru اlmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa baniih ila aakhirkeedii hadduu qofku intaaba ka cararayo oo liajli qof caadi ah weeyaan aan maamulna qabanin qofkii maamulka qabtay maxaa u malaynaysaa marka hoog iyo khasaaro wey rawaahu اlbukhaariyu baabu xaث السulطaan wاlqاضي وغayrihma min wulaati الأmuuri clى اtikhاadi wasiiri صاalixi وتacdiirihim min quranaءi الsuءi wاlqabuuli minhm baabu xaثi الsulطaani sulطaanka in lagu booriyey hogaanka muslimiinta qofka haya amiirkii ama suldaankii ama qaadigii ama wuxuu doonaba ha ahaado hogaanka muslimiinta qofkii hayey iyo wاlqaadi qaadigii kale xukumayay dadka iyo وغayrihima in allaaliya inta maamulka haysta ayaa waxaa la faraya in ay samaystaan min wulaati اlumuuri ah cala اtikhaadihim inay yeeshaan wasiiran saalixin wasiira saalix wasiir wanaagsan wasiir macnaha asalka luqada carabiga ah waa wisri weeyaan ayaddii qur-aankayd maxay ahayd walaa taziru waasiratun wisra ukhraa naf dembiilea ma xambaarto dembi kale wisrigu sidiisaba waa culayska wey ayaddii fii suurati alam nashrx laka sadrak maxay ahayd ayaddii wawadacnaa canka wisraka culays wey wisr waa culayska wey wasiir marka la yidhi macnuhu waa maxay culays badan baa fuulaya ammaan ma aha culays buu qaaday weeye macnaheedu hogaan buu hayaa culays buu hayaa nin xil qaaday maxaynu oran jirnay eed qaad culays badan buu qaaday culayskaa uu qaaday darteeda wasiir loo yiri macnaha waa culays qaaday waa xamaali weeyaan mas-uuliyad buu xamaalay wax sahlanna ma aha ilahay agtiina waa ku culus tahay subxaana wa tacaala markuu qofkii maamulka hayay in uu yeesho wasiira saalixin la taliyo wanaagsan wa tacdiirihim in looga digay min quranaa'i suu'i saaxiibadii xuxumaa iyo walqabuuli minhum inay iyaga aqbalaan hadday u yimaadaan inay aqbalaan maaha wa tacaala alla wuxuu yidhi alakhilaa'u dadkii khaliilka ahaa ee saaxiibada ahaa ee wadayga ahaa yowmaidin maalinta qiyaamaha bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale caduwan buu u noqonayaa ila almuttaqiina mooye dadkii saaxiibada ahaa ee wadayga ahaa maalinta qiyaamaha ah waxay noqonayaan cadow bay isu noqonayaan ilaa kuwa muttaqiinta ah mooyaane wa can abi saciidin wa abi hurayrata radi allahu tacaala canhuma ana rasuul اllahi salى اllahu alayh alih waslama qaala wuxuu yidhi maa bacaa allahu ilaahay ma soo dirin min nabiyin wala stakhlafa khaliifna kama yeelin min khaliifatin qof khaliifa uma yeelin ila kaanat lahu wuxuu lahaa biaanataani labo biaano ayuu lahaa laba biaano ayuu lahaa bitaanada waxaa loola jeedaa waa dad saaxiibo ah oo waday ah oo gacanyaro u ah oo la taliyaal u ah biaanatan ta'muruhu midi waxay faraysaa bilmacruufi wanaagga wa taxuduhu wayna ku boorinaysaa calayhi dushiisa wa bitaanatan dhinaca kale wadaya saaxiib kalena ta'muruhu waxay faraysaa bishari wa tacuduhu calayhi waana ku boorinaysaa waalmacsuumu waxaa dhowrsan man casamahu allahu qofku ilaahay dhowro ayaa dhowrsan waa siduu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam nebi ilaahay uu soo diray ma jiro e, dad lasoo e, ilaahay subxaana wa tacaala uu khaliif ka dhigayna ma jiro ilaa waxay leeyihiin laba bitaano way dhici kartaa inay kala bataan laba biaanay leeyihiin ehelkaagii qaraabadaada kuugu horeeye waa laguu imanaya waa laguu hambalyeynaya aw guuriyaa lagu leeya wasiir baa lagaa dhigay marka intaa lagugu hambalyeeyana waxa ugu horeeye lagugu yeerayo waa reerka siday xoole u heli lahaayeen oy wax u tabcan lahaayeen raganimadaada inaa muujisid weeye inta hayso waa maalmo yar intaan meesha lagaa qaadin raganimadaada alla ilaahay muuji taasaa lagugu yeeraya waa biaano sayi weyaan maxaa yeelay halaag bay kuugu yeerayaan xisaabtan aday kugu soconaysaa yowma alqiyaama adiga isaga waa haleegsamaysaan waa laga yaabaa qof wanaagsan inuu kuu yimaado ku yidhaahdo ma lagaa dhigay maamul ha ilaahay ka cabso ummaddan iska ilaali xaqana gudo shaqadaada si wanaagsan u guda in lagu yidhaahdo marka ilaa biطaanataani baa jira biطaanatan ta'muruhu waxay faraysaa bilmacruuf wa taxuduhu calayhi waa ku boorinaysaa wa biطaanatan mid kale saaxiib kalena ta'muruhu bishari buu faraya wa taxuduhu calayhi waana ku dhirigelinaysaa wاlmacsuumu waxaa dhowrsan man casamahu اllahu qofku ilaahay dhowro tacaala rawaahu اlbukhaariyu wa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi ida araada allahu biاlamiiri khayran hadduu ilaahay amiirka la damco khayr iyo wanaag hogaankan qofka haya hadduu ilaahay la damco khayr iyo wanaag jacala lahu ilaahay isaga wuxuu u yeelaa wasiira sidqin waday iyo saaxiib iyo la taliye iyo qof gacanyaro u noqdo oo sidqin dhab run ah in nasiya maxaa runnimadiisa caddaynaya in nasiya hadduu halmaamo wanaagii dakarahu waa xasuusinaya ruuxaasa hilmaantay warkaana qabo warkaana yeel war waxaa sidaa samee in dakara hadduu xasuustana acanahu waa ugu kaalmaynaya waa la gacan qabanaya waa garabkiisuu istaagaya waidaa araada bihi hayra dalik intaa waxaanan ahayne wanaagga hadduu ilaahay la damcana jacala lahu wasiira suu'in wasiir xun baa ilaahay u yeela in nasiya hadduu wanaaggii halmaamo lam yudakirhu ma xusuusinayo wain dakara hadduu xusuustana lam yucinhu ugu kaalmayn maayo kuwa maanta taagan waa sidaasay u badan yihiin rawaahu abu daauud baa wariye biisnaadin jayidin calى sharطi muslim baabu nahyi wuxuu u baab yahay reebitaankii layska reebay can tawliyati اlimaarati imaaradii iyo hogaankii in la tawaliyo wاlqadaa'i iyo qadihii in la tawaliyo maamulka in la qabto qaadinimona in la noqdo wagayrihima iyo wixii la mid ah oo min alwilaayaati maamuladii kala duwanaa ah liman sa'alaha qofkii weydiistay aw xarasa calayha ama ku dadaalay in loo dhiibo waa mamnuuc weeye facarida biha markaa qofkiina weydiistay wax ma siinayno qofkii u soo banbaxay wax ma siinayno qofkii loo gartay laakiin maxay noqonaysaa kaa dhib leh waa loogu kaalmaynayaa laakiin adigu intaad u baxdo inaadan weydiisanin taasaa la rabaa haddaad weydiisato laakiin in lagu edbiyo weeyaan وعن أbي موسى الأشعري waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال wuxuu yidhi dخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجuلان من بني cمي أbو موسى الأشعري waa أهل اليمن weeyaan qolinkii أشcariyiinta ahaa أصxاaب الهiجرatayn أرض اليمن bay ka baxeen xabashay aadeen xabashay haddana kasoo tageen madiinay aadeen hijratayn saasaa loogu magacaabay isagiio dad badan bay ahaayeenoo yeman ka wada yimid marka rag isagii la yimid ayaa nebiga ay u wada tageen wuxuu yidhi dakhaltu cala اnabiyi sala اllahu alayh walih wasalam nebiga allaan u galay ana iyo wa rajulaani laba nin oo min bani cami ilma adeeradeed oo ashcariyiintii ah ayaa nebiga u galnay faqaala axaduhumaa midkoodu wuxuu yidhi yaa rasuul allah amirna noo amar cala bacdi ma wallaaka allah caza wajal amar noosii maamuladan ilaahay adiga kuu dhiibay qaar ka mida ah. can bacdi ma qaar ka mida ah. maa wallaaka allaahu wuxuu ilaahay maamulkiisa kuu dhiibay caza wajal annaga wax noo amar bal meel noo dhiib yeman kolay ku tahay wax u noo dhiib wa qaala alaakharu mila dalik kii labaadna sidaasoo kaluu yiri abu muuse alashcari lama ogeyn labadan ninoo wuxuu arkay nebigaanu u soconnaa anna waa idin raacayaa buu yidhi meel laga maqnaado maaha nebiga laakiin labadani horay u soo heshiiyeen inay nebiga weydiistaan maamul iyo talo inuu u dhiibo abu muusa alashcari lama oga arrintaa marka wuxuu kala socdo oo keliya waxay tahay inay nebiga u socdaan isna uu raacay haddii kii koowaad saa uu yidhi oo kii labaadna saa yidhi abu muusa la soo dhowray marka faqaala wuxuu yidhi marka anigu rasuulka allow xadiidkii riwaayadan riwaayadda kalea jirto waxay odhanaysay wuxuu yidhi wallaahi rasuulka allow lamana ogeyn kulamana jira aniga arrintan nabiga calayhi salaatu wasalaam marka warkanuu yidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi innaa annagu wallaahi baan ku dhaaranaynaa laa nuwalli u dhiibi mayno haada alcamala camalkan oo kan a ah uma dhiibanno mas-uuliya maamul u dhiiban mayno axadan qof sa'alahu weydiistay qof yidhi ha la ii dhiiba waxba u dhiiban mayno ow axadan ama qof xaraasa ku dadaalay calayhi dushiisa u dhiiban mayno qof intuu yimid oo ku dadaalay sidii loogu dhiibi lahaa annagu u dhiiban mayno saasuu yiri nebigu calayh salatu salam muttafaqun calayh kitaab اlaadaab wallahu subxaanah wa tacala aclam